wey tobanku waa inta halkan lagu sheegay ilaahay idankiisa haddii aan gaarno mutamimat اajrumiya شhan iyo toban شhan iyo tobana layska rabaa شhan iyo toban waa inaan gaarsiinaa in sha allah laakiin tobanku waa inta halkan lagu sheegay mutamimat اajrumiya markaan gaarno toban iyo شhan toban iyo shan shan iyo tobanaan sheegi doona insha allah marka tartiib tartiibaa loo sheega fanawaasibu ficilka mudaaric cawaamisha nasbida casharatun toban weeye wahiy casharadii an wey walan wey waidan wey wakey wey walaamukey wey walaamuljuxuudi wey waxataa wey waljawaabu jawaab weye bilfaa iyo walwaaw lagu jawaabo wa aw wey waa tobankaas marka halkan fiiri qalbiyaa ku jira waljawaabu bilfaai walwaawi waxaad moodaa fa'da iyo wowda ayaga in lagu jawaabayo waa marka cibaaradaas waxaa la idhi qalbiyaa ku jirta cibaaradaas qalbiyaa ku jirta waxaa loola jeedaao macnuhu uu yahay alwaawu walfaau alwaaqicataani fi ljawaabi waa wow iyo fa oo jawaab dhaceen jawaabkiiyay galeen marka jawaabkii ayay galeen marka waxaa loola jeedaa alwaaw wاlfaau alwaaqicataani fi ljawaab waa wow iyo fa oo dhaceen jawaab jawaabay dhaceen meesha jawaabkii ayagu laftigo jawaabki maana jawaabkiiyay galeen jawaabkiiyay galeen marka alwaaw wlfaaw alwaaqicataani fi ljawaab sidaasaa loola jeedaa tobankaas sharaxoodaan iska gelaynaa wa aquulu waxaan leeyahay uu yidhi marka tobanka fiiri labaa loo qaybi waaa labaa loo qaybiya marna saddexa loo qaybiya saddexdaana feecan saddexdaa feecan waxaa loo qaybinaa naasibun binafsihi tobanka qayb ka mid ah ficilka mudaaric way nasbinayaan ayaga naftoodaa nasbinaya cid kale u kaashamayaan naasibun binafsi iyo naasibun bian mudmaratan jawaazan iyo kuwo ficilka mudaaric ku nasbinaya an mudmara ah laakiin jawaaz asturan iyo naasibun bian mudmaratan wujuuban saddexdaasa loo qaybina saddexda ficilka saddexdaba waxa u qaybinayaa sharaxa marka sharaxeennaan ka qaadanayna waxba ha qorin waa kuu qorany wuu yidhi maxamed muxyidiin cabdulxamiid waaqulu waxaan leeyahay aladawaatu adawaada allatii adawaada yansibu nasbinaya yansibu uu kor dhigmaa bacdaha adawaada ka gadaal alficlu mudaaric casharatu axrufin waa toban xarab adawaada oo ficilka mudaaric oo ka dambeeya uu nasbismo oo ayagu ficilka nasbiya waa toban macnaa tobanka oo inta halkan lagu sheegay aladawaatu adawaada waa cawaamisha macnaha allatii adawaada yansibu uu kor bacdahaa iyada gadaalkeed alficlu ficilkii ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa casharatu axrufin waa toban xaraf toban xaraf tobankaas xaraf gadaalkood ficilka mudaaric waan kor ayagaa caamil ah oo ficilka mudaaric nasbiyad wuxuu u dhihi waaye wuxuu leeyahay ficilka ka dambeeyaa nasbisma ficilku markuu ayaga ka dambeeyo ayuu wuxuu noqonaa mansuub wuxuu leeyahy wuxuu u ficilka ayagaa nasbiya wuxuu dhihi waaye qaar ka ayagu ma nasbiyaan marka cibaaradiisaana ka fiican cibaaradiisaa fiican tobanka qaar ficilka ayagaa nasbiya qaarna ayagu ma nasbiyaane caamil ka dambeeyo qarsoona nasbinaya saas wuxuu leeyahy kollayba un um, ficilkii mudaaricoo ka dambeeya waa la nasbinaa saasuu leeyay cidda nasbayda aduu ma kadib aad bara doonta laakiin ficilkii mudaaricoo tobankan ka dambeeya waa la nasbina meeshaad ku aragto tobankaas oo hadda lagu soo akriyey an walam waidan wakey walaamukey walaamuljuxuudi wa xataa waljawaabu bilfaa'i walwaaw ow tobankaas ficilkii mudaaricoo ka dambeeya waa la nasbiya yaa nasbiyey haddaad bara doonta insha allah اdwaaت adwaada alti adwaada yuنصb la نصbiyo baعda gadaalkeed alفicl فicilka almdaarc mdaarca caشharaةu أxruفin toban xarف wey wahiy tobankaasu calىa ثaلaaثaةi aqسaamin saddex qaybood korkooday ahaadeen saddexay u qaybsamayaan tobankoodu saddexay usii qaybsamayaan saddex nooc oo kala duwan weeye tobankoodu wahiy caشharadii calىa ثaلaaثaةi aqsaamin saddex qaybood korkooday ahaadeen qismin ka bedelo aqsaamin ka bedelo qismin qayb ayay ahaadeen qismigaasoo yansibu ficilka mudaaric nasbina binafsi asaga daatadiisa asaga daatadiisa ficilka nasbina isagaaba caamil ah isagaa caamil ah asagaa ficilka mudaaric nasbina iyo wa qismin qayb qismigaasoo yansibu ficilka mudaaric nasbina bian an ku nasbina isagu nasbi maa an ka dambaydaa nasbinayda an mdmaratan xaal ay tahay antaasu mid mid la idmaaray oo la qariyey bacdahu qismigaas gadaalkiis jawaasan idmaaran qarin idmaarkaasoo jawaasan jaa'isan oo jaa'is ah qismiga kale ficilka mubaaracoo ka dambeeya waa la nasbiyaa asagu ma nasbiyee an mudmaraa oo gadaalkiisa ku idmaaran ayaa nasbinayda antaas oo ka dambayda idmaarka ay idmaaran tahay waa jawaas waa jawaas xaa loola jeedaa haddii la rabo waaba la muujin karaa haddii la rabona waa la qari karaa haddii la rabo waa la muujin karaa haddii la rabona waa la qari karaa waajib maaha in la qariya marka waa qismi kale waa qismi kale iyo waa qismin qayb qismigaasoo yansibu nasbinaya ficilka mudaaric bian an ku nasbinaa mudmaratan xaal ay tahay antaasu mid la qariyey bacdahu qismigaas gadaalkiis wujuuban idmaaran qarin idmaarkaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah qismiga saddexaad ficilka mudaaric asagu naftiisa u nasbimaa wuxuu ku nasbinaa an oo gadaalkiisa ka xadfan oo gadaalkiisa lagu idmaaray gadaalkiisaa lagu idmaaray idmaarkaasna waa wujuub wujuubka naxwiga macnihiisa fahm ma ahan wujuubkii sharciga ahayo wujuubka sharciga waxay ahayd samee haddaada sameydaa ku dambaabeya macnihiis saas maaha ka macnihiis waxay tahay si kale ma banaan isticmaal kale kuma banaanayo haddii lagu yidhi idmaar wujuub ah macnaheedu waxa marna ma muujin karto isticmaal kale kuma banaan mar walba waa inaad qaridaan ma muujin karto waa intaas haddii lagu yidhi idmaar jaa-isane haddaa rabtana waa muujin kartaa haddaa rabtana waa qarin kartaa sidaasaa loola jeedaa jawaaska iyo wujuubka marka naxwada la joogo halkaas maxaan ogaanay adawaadka ficilka mudaaric nasbiya ee uu sheegay ibnu اajrubi waxay u qaybsamaan saddex qismi nafsadiisa ficilka mudaaric u nasbina qismi ficilka mudaaric ku nasbina an oo jawaas u idmaanan qismi ficilka mudaaric ku nasbina an oo wujuub u idmaanan saddexdaas u qaybsamaan tobankiia saddexaas u qaybsamaya haddawna شhan iyo tobanka marka laga dhiga saddexdaana loo qaybinaya ee wax kale maaha saddexdiiuusan hadda wada sheegay saddexdii ayuusan halkan ku wada sheegin oo qaybuu sheegay maahana qaybtu weligeed sidaasay noo ahaanen insha allah qaybtu saasay ahaanen ama alqismu qaybta qismiga alawalu ee ugu horeeya wa huwa qismigaas aladi waa midka yansibu nasbiya alficl almudaaric ficilka mudaarica binafsi daatadiisa ku nasbiya fa arbacatu axrufin waa afar xaraf waa afar xaraf mideeda kale tobankan waa toban xaraf tobankan caamil oo ficilka mudaaric nasbiya isimna kuma jiro ficilna kuma jiro ah, tobankan caamil oo ficilka mudaaric nasbiya dhammaan maxay yihiin xuruf ah, kuma jiraan wax kale waa toban xaraf wey kuma jiro ficil kuma jira isim ficilka mudaaric caamiliyaalka nasbiya toban weeye oo halkan intuu ku sheegay wey tobankooduba waa maxay waa xuruuf amalqismu qismiga qismiga al waru horeeya wa huwa qismigaasu aladi waa midka yansibu kordhiga alficla ficilka almudaarc mudaaraca binafsi daatadiisa fa arbacatu axrufin waa afar xaraf wa hiya afartii xaraf an weye walan weye wa idan weye wa key weye waa afartaas afartaas mid kasta ficilka mudaarc isagaa nasbiya an walan wa idan wa key afartaas xaraf mid kasta ficilka mudaarc ka dambeeya isagaa nasbiya di hadhow lagu arko afartaas xaraf mid ka mida ah ficil mudaaric ay ku jirto adoo godayo ama jasminayo waxaa lagu leeya dhegool ma dhihe markii la akrayo ah, ficil kasta oo mudaarica oo afartaanu ka hormaraan inaad nasbidaa lagaa raba ah, ood nasbo aaqilkiisa sida loo nasbinayo calaamadaha nasbahana waad soo barat baaba macrifati calaamaati اaxraam ad ku soo barat marka calaamadii nasbo meeshaas munaasibka u aheed inaad saartaa lagaa raba mar haddii ay ka hormaraan ficil mudaaric afartaanu mid mid u soo qaad marka ama an an miya fa xarfu masderi waa masder xarafkiisa xarfu masder waxaa loola jeedaa waa xaraf ficilka uu galo masder laga dhalaaliyo xuruufta ficilkay galaan masderka laga dhalaaliyana waa shan xuruufta ficilkay galaan masderka laga dhalaaliyo waa imisa shan mawsuul xarfiyaha la yidhahdaa mawsuul xarfiyaha la yidhahda magaxooda mawsuul xarfiya mawsuul ismiga waa midkii u baahna silada iyo caydka mawsuulka ismiga alladii allati mawsuul ismiga maxaa lagu yiqiin waa midkii u baahnaa caaid iyo silo kuwaan midna uma baahno mawsuul xarfiyaa la yidhaha waana meeqa mawsuulka xarfigaa shan shantaas ficilkay galaan masjera laga raba inaad ka dhalaalido shantooda waxay yihiin an waa naga hadda hayna soo maaha an na ku dar midda ina iyo akhwadeedal ka mida waa meeqa labo soo maaha key ku dar key meeqaad haydaa maa ku dar maadu waa laba-iyo toban nuuci mid ka mid aha masderiya laba-iyo toban nuuc oo insha allah muwasil dulaab inoogu imaan doonto a muwasil dulaab kitaabka faa'iidada badan kaas markaan gaarnaan arkayna insha allah muwasil dulaab mid walba meel loogu tagu leey oon laga lama hormariyo kitaabna kitaab lama dul saaro sooma jeedi marka maa haddaan ku darnay meeqaanayna afar haddaan ku darnana waa lowda lafteedu waa badan tahay mid ka mida masderiya marka mawsuulka xarfiga waa meeqa shan an anna key ma low waa shantaas shantaas masderaa laga dhalaaniya meeshay galaan laakiin haddee maa oo dhan maaha maadu waa labiiyo toban midaa masderiya lowdu waa badan tahay midaa masderiya low oo dhan maaha laakiin saddexdan kale waa masderi waa masderayo mar dhifow eh, keyda marmar xarfijar noqoto marka antana ka mida antu waa xarfu masder xarfu masderna waa han waa an iyo anna key iyo ma iyo low waa shantaas meeshay galaana masder laga dhalaaliya ama an an fa xarfu masderin waa masder xarafkiis wa nasbin waana kordhig xarafkiisa oo ficilka mudaaricuu galo waa nasbiyaa waistiqbaalin waana istiqbaal xarafkiisa maxaa loola jeeda istiqbaal ficilka mudaaric intaan waxba gelin yaqbalu xaala وااsتقباaل xaalo istiqbaal u aqbali karaa laakiin an hadday gasho mustaqbalu noqona xaalo waa ka tegi maan hadduu dhacaya ma jirto markaas ficilka mudaaric intaysan gelin wax cawaamila amase wax kale aysan gelin oo uu mujaradka yahay yaqbalu اxaala وااstiqbaal xaalana waa noqon karaa mustaqbalna waa noqon karaa labadan waa aqbalaa laakiin mar hadday gasho an muxuu u caynoobayaa mustaqbal mustaqbal u caynoobaya marka anti waxaan ogaanay saddex sifay leedahay horta xarfu master waa too meeshay gasho masteraa laga dhalaaliyaa wa nasbid ficilkay gasho waa nasbidaa wa istiqbaalin ficilkaasna mustaqbalay u cayintaa oo waxay ka dhigtaa ficil hadda dhacaya maahan waa ficil hadda kadib dhici doono saasay ka dhigtaa wa misaaluhaa misaalkeedii anta qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ila waa sarreeyaahe uu yidhi aطmacu an yakfira lii wladii aطmacu wladii allihii amacu aan damcayo rajaynayo an yakira lii inuu ii dhaafo an yakfira lii inuu ii dhaafo hadda maxalushaahidku waxa weeye an yakfira fiiriya an maxaa ka dambeeya ficil mubaaric yakfira hadda yakfira waa nasbisanta maxaa yeele an aa ka dambayda caamil wax nasbiya aa ka horayda an ayaa ka horayda oo caamil wax nasbiya calaamata nasbada yakfira calaamadiisu maxaa fadxa loogu nasbiyey waa ficil mudaaric oo aladi lam yatasil biakhiri shay ficil mudaaric aladi lam yatasil biakhiri shayin calaamatu nasbihiis waxay ahayd fatx marka sidaasaa loogu nasbiyey icraab aطmacu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi wafaacilu hamsa lagu bilowday wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu ana waa qof hadlay soo ma jeedin an yakfira can xarfu masderiyin wa nasbin wastiqbaalin مبني على السكون لا محل له من الإعراب يغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستطر جوازا تقدير هو مفرد مذكر وغائبا آه. لي اللام حرف جر والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بيغفره هذا وانا يكون بلان ان ماشي غشو ان مستر لغا دلاليو taa meeshii ay aan gasho in masder laga dhalaaliyo ballankeenna aha soo maahan haye masderkaas marka waxaad inta soo dhalaalido aad waxaad ku jeree fii ama ba aad ku jere fii ama ba aad ku jere sababtuna waxay tahay afcaasha ficil walba xuruufuljer ka daba maraa jira ficil walba xuruuf ka daba martaa jirta xuruufuljerka ficilkan oo admacu ah damiica wey maadigii ficilkii maadiga ah, damaca dhig Hmm. waa damcay waxaa ka daba mara laba xaraf bis waa fii iyo ba labadaasa ka daba marta wax kale kama daba maraan marka xaraf jeer ka daba mara xarafkaas wax kale ma noqon karo waa fii ama waa ba marka labadaas mid kaa rataad gelini basarkaad soo dhalaalin waxaad leedahay waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masdarin majruurun bixarfi jarin maxduufin taqdiiruhu wاladii aطmacu fii gufraanihi wاladii aطmacu fii gufraanihi lii amase wladii aطmacu bigufraanihi lii fii gufraanihi ama bigufraanihi labadaasoo leedahay fii gufraanihi ama maxaa leedahay bigufraanihi waa kaasa masderkii gufraankaas wey masderka masderkii masderkaasa la soo dalaaliyey masderkaasna waxaa lagu jiray xaraf jeer xarafkaas jeerna ama fii aan ka dhigaynaa ama ba aan ka dhigaynaa والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره والذي أطمع في غفرانه في غفران جار مجرور متعلق بأطمع لمر هل قاس متعلق غفران مضاف له ومضاف له مبني على الكسر في محل جر مع الشيء فوقها أن يغفر أنت أو فعل مضارع كشيء أو wa qowlu ilaahi qowlkiisa wey mihaalkii jalla alla weyn jalla waxaa weynba dikru ilaahi xuskiisii wa akhaafu waxaan ka baqaa uu yidhi ah, nabiyullaahi yacquub wa akhaafu waxaan ka baqaa an ya'kulahu wiilka inuu cuno adiibu uubato dhurwaha isku dhihin ama waraabe waraabo maaha diibigu waa yey waa uubato waa eydibadeed ah, waa uuley magacyadaas badanay soomaalidu kale qaar uuley ay yidhaahdaan qaarna waxay yidhahdaan uubato gobol waxay yidhahdaan yey qaarna ey dibadeed marka laakiin waraabaha isku dheh waraaba maa waa bahal eyga u eg eh, oo khatar ah oo aad wax u cuna waraabo maaha وaakaafu waxaan ka baqaa an yaأkulahu wiilka inuu cuno adibu maclushaadku hadda an yakula yakula waa yakulu uu ah waa rafcisma anaa la gelshay an yakula waa la nasbiy caamilka nasbiyey waa anta yakula inay nasbisanta calaamad maxaa u ah fatxada maxaa waa ficil aladi lam yataصil biakhiri shay ficil mudaaric aladi lam yataصil biakhiri shay fatxa lagu nasbi jiro waakaafu alwaawu bixasabi maa qablahaa akaafu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazimi wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi mayla socota adiga haye akaafu faacilkeeda ku dhawaaq wafaaciluhu kor u dhawaaq damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana wax kale ma noqon kara hamsaaba lagu bilowda sax allah yubaarik fiika waa kaasaa yari kii ugu yaraaya exraaba soo ma jeedin waa noocaas haddii loo dadaalo wax ka fudud male naxwo an yakula an xarfu masderiyin wa naصbin wastiqbaalin mabniin calى sukuun lah maxal lah min اlإcraab yakula ficlu mudaaric mansuub ban wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi yakula hu wlhaa ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به مقدم waa mafcuul bihi muqadama weliba wujuub a loo hormariy adibu faacilu yakula muahar marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri adibuna waa faacilki yakulu waa la gadaal mariyey waajib wey in la gadaal mariyo maanta o kale oo mafcuulku horeeyo laakiin hadda ficilkii aan gasho ballanku muxuu ahaa msder in laga dhalaaliyo msder in laga dhalaaliya ballanku ahaa msderkaas waxaan ka dhigaynaa mafcuul bihigii akhaaf aan ka dhigayna akhaafu mafcuulkeediiaan ka dhigaynaa waxaan leenahay waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin mafcuul bihi akhaafu wataqdiiru waakhaafu akla di'bi iyaahu waakhaafu akla di'bi uubato inay cunto iyaahu wiilka وakhaafu akla di'di iyaahu marka akla mafcuul bihi akhaafu wey mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri akla mudaaf adibi mudaafu limajruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri wa qowlu haddana miaal kalcanti miaalada lagu barina si maskaxdaada ay ugu dhegto oo ugu raasiko wa qowluhu hiyo ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sare ilaa uu yidhi asagoo ilaahay nooga warrama subxaanaه watacaala nabiyullaahi yacquub inii aniga layaxzununii waxaa imuruga gelina an tadhabuu inaad la tagtaan bih wiilka inii aniga layaxzununii waxaa imuruga gelina an tadhabuu inaad la tagtaan bih wiilka inii ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansib rism watarfacu اkhabara mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calىa aakhirihi manaca min duhuurihi ishtigaalu maxali bixarakati munaasabati lilyaa wlyaa damiir mutaصil mabniin calى sukuni fii maxali nasbi inada isimkeedu waa ya-daas layaxzununi allaamu laamu ibtidaa amase allaamu laamulmuzaxqala laamulmuzaxqala la yidhah ama laamu ibtidaa yaxzunu aharay yaxzunu ficlu mudaaric مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره هذا فعلات شeegtay مفعوuلkii weli lama gaar waa wy فaacilkii weli lama gaarin فaacilkiisi waaa la rabaa mسderka ka dambay in laga dhalaaliyo فaacilkii mسderka lasoo dhalaali doono فaacil waa فicilkan يحزن يحزن waa فicل مdaarع فiri cidda murugada samaynayda yaa فaacil u ah إنii aniga layaحزuننii murugada waxaa igelinaa an تdhaبوا la tegidin marka tdhabu msderkeeda aacila ah, waxaa murugada gelina nabi yacquub waa tdhabu faacilkeeda adi waa la fiiriya aacilka waa samayna ficilka cidda samayda aacila sooma hadaan ah, ihahdo qaama zaydu zayda istaagay ir qaama qiyaamka yaa sameeyey oo faacil u ah zayda u ah, ah cidda ficilka samayda aacila inii layaxzununii ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansib isma wa tarfacu اkhabara mabniyin calى fatxati muqadarati calى aakiri manaca min duhuri ishtiqaal maxali bxarakati munaasabati ya wlyaa damiir mتصل mبniy calى sukuni في maxali naصbi ism ina layaxzunu allaam laam اbtidaa yaxzunu ficl mdaarc marfuuc ltajarudi min الnaas wاljasimu calaamaةu rafci damtu daahiraة fi akhirih ni anunu lilwiqaaya wlyaa damiir mتصل mبniy calى sukuni في maxali naصbi mafcuul bihi mqadam mafcuulkiyaa la sheegay idan faacilka weli aacilkii waa dambeeya an tdhabu an xarf hadda an tdhabu maxlushaydki waa halkaas an tdhabuu tdhabu afcaal khamse wey afcaal khamse wey waa nasbisan tahay caamilka nasbiyey waa an inuu nasbisan yahay calaamadan ku garaynaana waa maxay nuunta ka maqan ah, an tdhabuu tdhabuuna soo ma ahayn nuuntiyaa la xadfay calaamatu nasbihi waa ka halkaas ka muuqda an tdhabu an xarfu masri wa nasbin tansib ism wa tarfacu qalad an tdhabu an xarfu masri wa nasbin wastiqbaali mabniin calى sukun lah maxal lah min axaab tdhabu ficl mdaarc mansuub bn وcalaamaةu naصbi xadfu nuuni dhe xadfu nuuni wwaaw jamaacati faacil mabniyn calى sukuni fi maxali rafcin wاlأlifu faariqaة bayn waaw mfradi wa waaw اjamaaca bihi albaaw xarfu jari wlhaa damiir mutaصil mabniyn calى kasri fi maxali jari aljar wاlmajruur mutacaliq bitadhabu hadda ficilkii an ay gasho balan muxuu ahaa masder in laga dhalaaliyo faacilkii yaxsunu aanba ka dhigayno ta soo dhalaalino aan waxaan ka dhigaynaa ta shiilno oo shiilno oo shiilno aan waxaan ka dhigaynaa faacilkii yaxzun waxaa leedahay an tdhabu wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin faacilu yaxzunu wtaqdiiru yaxzununii ahaabukum ahaabukum waxa murugada gelinaya waa la tegidiina ahaabukum bihi yaxzununii waxaa murugada gelinaya ahaabukum la tegidiina bihi wiilka aad la tegaydaan ahaabu ahaabukum marka ahaabu faacil yaxzununi marfuuc وcalaamaة rafci damaة ظaahiraة في akri dahab mdaaf wاlkaafu damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxali jari mdaaf ilay wlmimu calaamaةu jamci dukuur wa qowlu laahi qowlkiisa way miaalkiisa miaalada lagu badina maskaxdaada inuu ku dhegaa la rabaa ood aad u fahamto hal miaal inta lagu dhiiba lagaa bootin ma khabarkii allah yubaarik fiika innada isimkeedii waa soo sheegnay soo maaha ya-daa aheed ee khabarka inadaa maqan lagama boodi karo jumlada marka fiiriya waljumlatu min alficl oo yaxzunu ah iyo walfaacilu oo dahaabu ah في محل رفع خبر إن والراaبd raaبdkya la iska rabaa والraaبd بyنهmaa مفعول يحزن فiiriya مفعوuلka يحزن sow ya متكلم maaهa اسمka inana waa ya متكلم wa isku xihan yihi waa ya متكلم marka waa kaas raaبdki وqول إلahi qowlkiisa w مثاaلkii taعaلى waa sareeyahay إلa وuxuu ihi سuبحaaنه وأجمعوu waxay go-aansadeen إkhوaة يوسف an yajcaluuhu yuusuf inay yeelaan fii khayaabati ljubbi gorofka ama ceelka aan la makaabin ceelka aan la makaabin meeshiisa qarsoonoo salka inta dhigaan inay uga tagaan ay go-aan ku gaareen go-aanay ku gaareen wa ajmacuu waxay go-aansadeen ikhwatu yuusuf an yajcaluuhu inay yuusuf yeelaan fii khayaabati ljubbi ceelkan aan la makaabin ama aan la raarin meeshiisa qarsoonoo salka tasalkiisa geliyaan iskaga tagaan saasay go-aan ku gaareen icraab haddee ajmacuu waa darabuu oo kale darabuu meeqa goran soo icraabeyn waa iyadu wax kale ma marka laba madhabaa ku jirta waa soo ogaana ficilka maadiga laba madhabaa ku jirtay madhab wuxuu dhahayay maftuuxu اaqili abadan weligiis fadxa lagu binayna marka fadxadaasuna maxay u qaybsamayday fadxa daahira iyo mid muqadara kuwa mqadarada waxaa kamid ah sadexay ahayn kuwa mqadarada mid waxaa loo qadari jiray tacadud midna waxaa loo qadari jiray eh, munaasaba midna waxaa loo qadari jiray maasha allah kanu marka ajmacu waa kee munaasaba ila waa jamaca la xariirsatay saddexdii la qadari jiray mid kamida waa marka waa munaasaba waxaan leenaha ajmacuu ajmaca ficl maadi mabniin calaa fatxati mqadarati calaa akiri manac min dura iftiqa maali bixarakati munaasaba wa waaw jamaacati faacil mabniin calى sukuni fi maxali rafcin wlalifu faariqat bayna waawi mufradi wa waawi jamaaca an yajmacuu an yajmacuu an xarfu masderiyi wa naصbin wastiqbaalin an yajcaluu waay صaxiix وأجمعوا waxay go'aansadeen an yجcaluuhu an yجcaluu an xarفu masderiin وaنصb واstiqbaarin yجcaluu فicl mdaarc maنصuub بn وcalaamaةu نصb xadف الnuuni low afعaal خمسe وcalaamaةu نصb xadف الnuuni وwaaw jamacati faacil mabniy calى sukuni في maxali rafci wlhaa damiir mتصil mabniy calى dami في maxal نصb mafcuul bihi haddee ficil mudaarc haddii ay gasho haddii ay gasho an muxuu ahaa ballanku muxuu ahaa masder in laga dhalaaliyo masder in laga dhalaaliyo waxaa leedaha wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin majruuru bxarfi jarin maxduufin majruuru bxarfi jarin maxduufin wالtaqdiiru وأجmacuu waxay go-aansadeen calىa jaclihi fii hayaabaة اjub calىa jaclihi fii hayaabaةi اljub وأجmacuu waxay go-aansadeen an yajcaluuhu calىa jaclihi aad leedahay calaa jaclihi la yeelidiisoo fii khayaabatiljubi la yeelo marka waxa le calaa xarfu jari jacli ism majruul bicalaa wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri jacli mudaaf ilah mudaaf ilayh mawniin cala kasri fi maxali jari aljaaru walmajruuru mutacalliqun biajmac halkaas waxaa noogu dhammaaday miisaallo badan oo amti uu ka baxshay wa amaa lam aan gelayna marka lam وأmاa ln lnti iiri وأmaa ln فaxarفu نfyin waa diididda xarفkeedii وaنصbin waa kordhiga xarفkiisii واstiqbaalin waa istiqbaalka xarafkiisii saddex macnay tustaa lantu o horta waa anfina xadadka ficilka wuxuu dusi jiray xadad iyo zaman xadadka waa anfina iyado ficilku muxuu tusaa sidiisaba ficillaba u tusaa xadad iyo zaman xadadkay anfine hadda haddaan idhaahdo haddaan idhaahdo uminu waan rumaynaa laba shay tuse xadad oo ah iimaan inaan samaynayo waa xadadkii iyo zamanka hadda la joogo inaan samaynayo ama zamanka soo socdo haddaan lan gelsho xadadkii anfine lan umina ma rumaynayo saasuu noqona fiiri adribu waan garaaca laba macnay tusi xadad oo ah garaacidda iyo zaman haddaan lan gersho xadadkii anfinay lan adriba ma garaacayo garaaciddii anfina soo ma jeed marka lantu maxay faa'iidaydaa koow nafyi waa nafyulxadad xadadki inay anfido waa koow waa nasbin waana kordhigtaa ficilka waa nasbida waa labo واstiqbaalin zamankii ficilku tusi jirayna zaman mustaqbalaha ka dhigay ficilka awel hadduu mudaaric yahay oo aan waxba la xiriirsan yaqbal xaala wاlistiqbaala uu ahaa xaalana waa noqon kari mustaqbalna waa noqon kari lan markay gasho mustaqbalay ka dhigay xaalanimadi meeshaa ka bixi marka saddex macnay lantu tusi lan xarfu nfyi maxay anfine xarfu nfyi xadad xadadkii anfine waa naصbin ficilkiina waa naصbineed lafdigiisa واstiqbaalina zmnkii ficilku soo xadad iyo zmn tusi mayo zmnka mudaaricuna muxuu ahaa yaqbal اxaala واlistiqbaal hadday lan gasho xaaladu waa ka baxay meesha istiqbaalay u cayine istiqbaal u caynooba ومiثaalu ficilkii mudaaric oo lan lagu nasbiyey miثaalkiisii qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa wuu sareeyaahe ilah wuxu ui subxaanه waxay yidhahdeen lan nu'mina laka kuu rumayn mayno lan nu'mina laka kuu rumayn mayno ay yidhaahdeen lan nu'mina laka lan xarfu nafyin wa naصbin واstiqbaalin mabniun calى sukun lah maxal min اcraab nu'mina ficlu mudaaric mansuubu bilan waa la nasbiye wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri faacilka faacilka faacilka faacilka faacilka faacilka maxaan ka dhigaynaa faacilka numina nuuna lagu bilaabo mudaarica naxnu wax kale ma noqon karo wujuub waa sugay mise jawaas wujuub wax kale ma noqon karo wa faaciluhu damiiru mustatilun wujuuban taqdiiruhu naxnu wax kale ma noqon karo wax kale ma noqon karo lilmutakalimi wa macahu gayru aw ilmucadimu nafsi waa intaas waay aduu mayla socotaa soo fiiraayo mayla socotaa haye lan numinu ma dhihi karna lan numinu ma dhihi karna maxaa diida tobantaa diidaya mata qofku inuu dhagax yahay lama rabo waa inuu shaqeeyo maskaxdiisa tobantaa diidayda arintiis jazaaka allahu khayr laka allaamu xarfu j hadhow mida ah, la arka fiili lan numinu dhaha lan nadribu hadda lanti xay qabata haddaadba ficilkii rafciday xay lantu qabata aada lantu shaqaday qabata lantan shaqadeediyaa laga rabaa mogta aye yaa kaloo ila socdo yaa kaloo ila socdo adima ila socdo haye lam numina waxaad tustaa caamilkii macmuulkii camalkii saddexdaas tu caamilkii lan wey amal macmuulkiina macmuulkiina numina waa kelimada dhan maasha allah camalkiina fadxada saaran nuunta korkeeda waay jazaaka allahu khayr sidaas wey intaas inuu fahmaa waa shayga noogu muhiimsan qof inuu fahmo caamil macmuul camal waa shayga noogu muhiimsan laka lam xarfu jari walkaafu damiir muntasil mabni cala alfatxi fi maxali jarin aljaar walmajruur mutacaliq binu'min haye su-aal muhiim ayaa ka jawaaba casharka dhexdiisa lagu soo maray haye masder ma ka dhalaalayna lan numina numina ha numina maxaa dhacay in uga dhalaali weyne mawsuulkii xarfigahaa jazaaka allahu khayr ee moogta w lg waxaa loo tirinayey shantan keligood inuu ku gaadnaado masel dhalaalintiisa oo meeshii shantan aysan joogin aan waxba laga dhalaalin saasaaba loo tirinaya dii kale tiradu faa'iido yeelanme marka masel laga dhalaalina maxaa yal mawsuul xarfiga kuma jiro masel waxaa laga dhalaalayaa meel mawsuul xarfiga ku jiro mawsuul xarfigana shan ahaa meeshaana kuma jiro soo ma jeedi waa in faa'iido yeeshaa waxii la sheegay miaal kale lantii wa qowl ilaahi qowlkiisa weeye tusaalihii tacaala ilaah wuu sarreeyaah ilaah uu yidhi waxay yidhahdeen reer banu israa'iil lanabraxa ka suuri mayno caakifiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati alcijli weylkan la caabudidiisa dibi yaray caabudayeen marka waxay dhahdeen dibigaan yar cibaadada aan caabudayno ka tegi mayno ilaa nabi muuse soo laabtood muuse yimaada isagaan bay yeeli doonin weyl hala caabuday muuse isagoo dib yimaada wuxuu leey allah didi waa la qashaa waa la gataa didi lama caabudo allah weynu ku abuurto wax ku siinayaa la caabuda muuse isagaan ba aqbalayn hadduu yimaado lakin kahor waa sii caabudaynaa yidhi kana tegi mayno cibaadada dibiga la nabraxa ka suuli mayna yidhaahdeen caakifiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati lxijri maxalushaahidku wuxuu yahay ficil mudaaracoo nabraxa ah lan aa gashay waa nasbiray waa caamilkii nasbiyey calaamatu nasbiyina waa fatxada saaran maxaa yala waa ficil mudaarac waxba la xariirsan فicل mdaaرc hada la xariirsana calaamada lagu garta نصbadiisa waa فadxo لنبرحa لn xرفu نفyi ونصب واsتقباaل نبرحa فiعل مdaaرع maنصوب bla وcalاamaة نصب فaتxة ظاahiرaة في akhirihi وhuوa متصرف min min barxa ناaqصaةi اlatii ترفع اسم وتنصب الkخبر waayo وsم barxa smku wadadii فaacilku mara ficilkii nuun lagu bilowdo faacilku saw naxnu ma ahayn ismkuna kiyuu noqona ismu bariixa aan leenahay magaca la kala bedeli maana waa faacilkii wax kale maaha waa faacilka naftarkiisa ee magaca waxaa loo bixina ism wasmu bariixa wasmu nabraxa dhe wasmu nabraxa damiirun mustatirun wujuuban taqdiruhu naxnu wax kale ma noqonayo alayhi calaa xarfi jari wadaau damiiru mutaصil mabni cal kasri fi maxali jari gabaal u tacaluji aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaa bacdahuna bimaa bacdahu meesha ka dambaydu ku tacaluqa oo ah caakifiin caakifiina khabaru nabraxa mansuub waa jamcudu karsaale oo xalatu nasba jooga caakifiina caakifun waa mufrad caakifiina waa jamcudu karsaale caakifiina خبر نبرح منصوب وعلامة نصب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن فتحة لأنه جمع المذكر صالح ما نضف في حرف من حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد مستر كلا علم محايري كما جرى موصول حرفي مثال كلا وقول الله قول كيسة تعالى إلى هو سرياه إلى هو يري لن تنالوا جار ميدان البر فمفل يا وناك ما جاريدان كامل اه xataa tunfiquu mima tuxibuun waxa aad jeceshiin ilaa aad wax ka bixidaan naxwadu de qur-aanka macnihiisii meel ayagu meeshay danta kaleyin ku joojiyay ilaalin maayaan qur-aanka macnihiisi meesha magta laguma joojiyo waa qatar lan tanaalu lbira haddii lagu joojiyo macnuuku noqaa weligiin gaari maydaan wanaag hadda inaan qayrka ka quubsano sonoome waxay la mid tahay waylun lilmusaliin mid oo zindiiq i indiq waa qofka aan diin lahayn wax diina male hadba dadku la nool yahay uu iskala socdaa isagu diin male fa mid indiiqa aa la yidhi kaala tuko markaasuu yidhi maya maya ma tukanayo ilaahay weynaa waaba u goodiyu qofka salaad ku arko qofkuu salaad ku arko ilaahay cadaabu u ballan qaadiyo war qur-aanka miyaadan akrinu wadigana waa tukaa moodan arag cadaabka ilahay u ballan qaaday dadka tukada waylu waadi naareed lilmusaliina dad tukada u sugnaaday markaasuu yidhi ninkii la hadlaayo iqra' bimaa bacda hadda aayadda waxa ka dambeed akri markaasuu yidhi laa xaajata li i waxa ka dambeed dan kamid intaanaa iigu filan goodi fiiri ilaahayna yuu goodinay wuxuu u goodinaya dadka salaada dayaca haa fiiri waylun waadi naareed lilmusaliina dad tukada u sugnaaday aladiina hum can salaatihim saahuun kuwaasoo salaadooda moog oo halmaama danahoodu iska qabsaa meelahan iska cayaara banoonigu iska cayaara qoraxdii macdu arka markay qoraxdu godka gelidu inta masaajidka asagoo wasaq badan gabgab gabgab gabg laba rag afar rag oo wax yihiin aan la oqoon oo digaag iyo cadaab aad maduu ka tukaa dadkaasa ilaahay u dhaaraay oo goodi cadaab ugu goodina waylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun ha kuwa salaadooda ka sahwisan oo salaadoodii dayacay kuwaas alla u dhaaraay ka waran markaad dad ku joojida ka waran waylun lilmusaliin sida tanaa lamida lan tanaalu bira xataa tunfiquu ayda gaari maydaan biri iyo daaco kaamila ilaa aad xoolaha aad jeceshihiin wax ka bixidaan saasay ahayd lan tanaalu bira xataa tunfiquu fawaylu lilmusaliin ah, fawaylu lilmusaliin so fala socotay soo maaha maasha allah fawaylu lilmusaliin aladiina hum can salaatihim sahun saasay ahayd marka fiiritana biriga maaha biri gaari maydaan warku kaliya maaha ee waxa way birigu wuxuu idin kaga xidhan xoolaha aad jeceshihi inaad bixidaan haddaad maan bixin biri kaamila gaari maydaan wa ee haddii halka lagu joojiya la yidhahdo biriba gaari maydaan ee hadda naxariista ilahay ka quusaso maaha waaba qatar de lan tanaaluu lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin tanaaluu ficlun mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni niyaabata can fatxa liannahu min alafcaal hamsa وواو جماعة فاعل مبني على سكون في محل رفع البر مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره فيري marka hadda تناalوا waa فعل مضاaرع oo أفعاaل خمسahu ahaa تنaaluuna u aصلku ahaa waxaa galay caamil wax نصbiya oo lan ah waa la نسbiye marka hadda waxaan leenaha caamilkii waa lan macmuulkii lagu camal falayna تنaalوا calaamaةu نصbihiina waa xadfu nuunka albira waa mafcuul bih ayad waa mafcuul bih waa mafcuul bih wa amaa idan idan fa xarfu jawaabin wa jazaa-i wa amaa idan idan hadda an iyo lan anoo dhammaado idan ku xiji mid walba macnuu leeyi macnihiisu waa inaad barato wa amaa idan fa xarfu jawaabin waa jawaab xarafkiisa wa jazaa-in waa abaalmarin xarafkiisa wa nasbin waa kordhig xarafkiisa saddex macno isla faa'iidayna koow horta hadalka ka horreeyaa loogu jawaabaa idan hadalka lagama bilaabo qofku suu hadalka kama bilaabi karo idan waa shard in cid kale hadalkeed ka horreeyey dad kalaa hadlay markaas u jawaabaa idanta markaasa laga bilaabo waa jawaab hadal ka horreeyay jawaab u noqotaa idanta waa koow jaza iyo abaalmarinna waa u noqotaa waa labo idan xarفu jawaabin wa jazaaءin wa naصbin wa yushtarau laakiin shuruuday tanu leedahay markay ficilka mudaaric nasbaydo mar walba ma nasbi karto an shuruud ma lahayn antu shuruud ma lahayn markay ficilka mudaaric nasbaydo lantuna shuruud ma lahayn laakiin idan shuruuday leedahay idan shuruuday leedahay idan shuruuday leedahay wa amaa idan idan fa xarفu jawaabin waa jawaab xarafkiisa waa jazaa-in waa abaalmarin xarafkeed wa nasbin waa kordhin xarafkiisa wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa linasbi mudaarici mudaarica la kordhigidiisa bihaa idan lagu kordhigaa mudaarica idan lagu kordhigaa waxaa loo shardiyaa alaaatu shuruudin saddex shardi saddex shardiyu leey mudaarica marka idan lagu nasbinaa saddex shardiyu leey alawalu shardiga ugu horeeya an takuuna idan waa inay ahaataa fii sadri jumlati ljawaabi jumlada jawaabka awalkeeda jumlo hadal ka horeeyey loogu jawaabaa waa inay awalka ka gashaa dhexda kama geli karto jumlo oo loogu jawaabaa hadal ka horeeyey jumladaas awalkeeda waa inay gashaa waa shardi haddaysan awalka gelin oo dhexda gasho ma ansaxayda inay ficilka nasbida ma nasbi karto aani shardiga labeeya an yakuuna mudaaric mudaaric waa inuu yahay mudaarica alwaaqicu dhaca bacdahaa idanta gadaalkeeda daala mid tusa cala istiqbaal istiqbaal mudaaric muxuu tusi jiray yaqbal اxaala wاlistiqbaal mudaarica idantu nasbi kartaa waa midka mustaqbalka bis ma nasbi karto mid xaalaad hadda mid dhacaya ma nasbi karto shardi waxaa idantu ficilka mudari nasbi inu noqdo mustaqbal mudaarica zamankiisu muxuu noqdaa xaal istiqbaal labadaba noqon kara soo maaha midka xaalkaa ma nasbi karo shardi waxaa ah inuu yahay mudaaricay nasbayda mustaqbal mid hadda kadib dhici doono waa shardi ahaani shardiga labeeya an yakuuna waa inuu noqdo almudaaricu mudaarica mudaarica alwaaqicu dhaca bacdaha idanta gadaalkeeda daalan intuusa cala istiqbaal ahaali ahaali shardiga sadexeeya allaa yafsila waa inuusan kala saarin baynahaa idan iyo wa bayna almudaarici mudaarica faasilun mid wax kala saara waxaa la rabaa idanta iyo ficilka mudaaracay nasbaydo inay isku xigaan oo aan loo dhaxayn saddex shaeyaa la ogolyahay inay kala dhex galaan wax kale lama ogolo ahaali allaa yafsila wa inuusan kala saarin faasilun mid kala saara faasilkaasoo hayrulqasami dhaar aan ahayn awinidaai xarfu nid awinidaa munaada aan ahayn o laa annaafiyati aan ahayn saddexdaas waa la ogoli idan iyo ficilka ay nasbaydo qasam dhaar waa la kala dhex geli karaa nid munaada iyo xarfu nidihiis waa la dhex geli karaa laa naafiyana waa la kala dhex geli karaa wax kale lama kala dhex geli karo waa inaan wax kale la kala dhex idanta iyo ficilkii mudaaric ay nasbaydo ka dambeeyey aharid shardiga saddexeeya allaa yafsila waa inuusan kala saarin baynahaa idanta iyo wa bayna almudaarici mudaarica waa inaysan kala saarin faasilun mid wax kala saara faasilkaasoo kayrulqasami dhaar aan ahayn awinidaai munaada aan ahayn o laa annaafiyati aan ahayn wa mihaalu lmustawfiyati idantii oofsatay miaalkeedii bishuruudi shuruuda idan oo shuruudii o dhan laga helo saddexdii shardi laga helay miaalkeedii oo ficil mudaaric nasbayda wa mihaalu lmustawfiyati idantii oofsatay lishuruudi shuruudda mihaalkeedii an yaquula laka waa inuu kugu yihaa axadun qof an yaquula laka waa inuu kugu yihaa axadu ikhwaanika isku idaafeen an yaquula laka waa inuu kugu yihaa axadu ikhwaanika walaalaha mid ka mida ah, saajtahidu waan ku dadaalaa fii duruusi waanagii nidhi idanta war lagama bilaabo war waa inuu ka horeeyo warkaas loogu jawaabo walaalaha mid kamid ah wuxuu kugu yidhi ardadii saaxiibadaha walaalahagi saajtahidu waan ku dadaalaa fii durusi durusteeda soo akrina waa raacana waa ku celcelina fataquulu lahu waxaad ku leedahay idan haddaadaad dadaasho tanjaxa waad guulaysee marka fiiri idan tanjaxa waa guulaysee marka fiiri idan xarfu jawaabin horta waa jawaab maxaa yeelay yaa loo jawaabaa walaalkii ku yidhi saajtahidu fii duruusi waa u jawaabe idantaad ugu jawaabe o wajazaa-in waana abaalmarin waxaad leedahay fiiri idan tanjaxa waad guulayseen dadaalkiisoo abaalmarintiisu inuu guulaysto maha ah, marka waa xarf oo abaalmarintusa saddex waana nasbine tanjaxa aad leedahay tanjaxu ma dhihi kartid idan tanjaxa idan tanjaxu ma dhihi karnaa ma la dhihi karo idanta maxay qabata aw shaqada idanta way nasbine saddexii shardi marka waa la helay xarfu jawaabin waa maxaa yeele walaalka markuu ku yidhi saajtahidu fii duruusihi waad ugu jawaab jazana waa tahoo guushu waxay abaalmarin u tahay dadaalkii waa xarfu jazaa waa abaalmarin xarfu nasbina waa tahoo tanjaxa aan leenahay tanjaxu ma dhihi karno marka hadda haddaan exraabayna maxaan leenahay idan xarfu jawaabi wa jazaain waa nasbin mabniyun calaa sukuun lah maxal lah min اlraab tanjaca ficlu mudaarici mansuubu bidan wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhiri wafaacilu ficil mudaaric mufrad mudakar lagula khidaaba wey wafaacilu damiiru mustatiru wujuban taqdiiruhu anta soo ma jeedin haye taas waxay ahayd idantii iyo ficilkii mudaaric ayadoon waxba kala faslin hadda waxaan miaalaynaa ayadoo dhaar lagu kala fasliyey ilaa waxaa la saddex shay aan la ogolaya in lagu kala fasliyo dhaar iyo muraade iyo laa nafiya maasha allah saddexdaasaa la ogolaya in lagu kala fasliyo marka bal dhaartii noo soo qabo wa miaalu mafsuulati midii ficilka laga fasliyo laga soocay miaalkeedii bilqasami dhaarna looga soocay an taqula waa inaad tidhaahdo hadalkii oo kalea ka horiyey saajtaidu fii duruusi uu yidhi markaas waxaa leedahay idan wallaahi tanjax idan waktigaas aad dadaasho wallaahi allan ku dhaartay tanjax waa guulaysanay marka hadda idan iyo tanjaxa yaa udhaxeeya lagu kala fasiyey wallaahi wallaahi dhaartaasa udhaxayda icraab haddee idan xarfu jawaabin wa jazaain wa nasrin mabnin cala sukun lah maxawla min acraab wallaahi waa tahan icraabteeda alwaaw xarfu qasamin wa jarin allaahi muqsamu bihi majruuru biwaawi qasami وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة في akiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bficli maxduufin wujuba taqdiruhu uqsimu wاllah jumlada marka jawaab jumlada jumlaة اqasamka وجuملة الqasم laa مaحل لha miن الإعrاab لأnnaha مctaridaة bayna الcaamili والmacmuuli idan waa caamil tanjahana waa macmuul jumladaana kala dhex gashay waa muctarida jumla muctarida maxaa lagu yaqaanaa taqacu bayna shay-ayn mutalaazimayn laysa jaaran wamajhuuran alada jumlada muctaridada maxaa lagu yaqaan waxaa la taqacu bayna shay-ayni mutalaazimayni laba shayoo islaazimayna dhexdooda gelaya haddaad maqasho muctarida taqacu hiy alatii taqacu bayna shay-ayni mutalaazimayni laysa jaaran wamajhuuran jaarmajhuur ayaga lama kala dhex galo wax kala dhex geli kara lama aad isugu dhegey marka jumladaas jumlatulqasamkaa waa muctarida tanjaxa ficlu mudaaric mansuubu bidan wacalaamat nasi fatxatu daahiratu fi akhir wafaalu damiru mustaqbil wujuba taqdiru anta ah, adaa guulaysaa saas waa dadaale soo ma jeedin waaye wa misaalu mafsuulati midii la soocay misaalkeedii binidaa'i munaadaha lagu soocay waxaan misaal hadda u keenaynaa idan iyo ficilkii ay nasbayday oo munaadada kala dhex gashay oo lagu kala fasliyey ومiثaaل مفصuلaةi midii lagu soocay miثaalkeeda bنidaaء an tqul inaad tiraa markuu ku yidhah saأجتahidu في druusi markuu yidhah aa leedahay dan ya محamdu تnjax idan haddaad dadaasho ya محamdu محamadow تnjax waa guulaysanaya تnjaxa idan xarفu jawaabi وajaزاء وa naصbin ya xarفu nidaaء ma maad adcو محمد مفرد علم مفرد waxaa tiraa محمد مناadى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب وجملة النداء لا محل لها من العرب لأنها معترضة بين العامل والمعمول عاملkiio idan ah iyo معمuلkiio تنجح تنجح فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ومثال المفصولة midii la soocay مثaalkeedii بالله النافية lagu soocay laa naafiya iyadoo lagu soocay mitaalkeedii idankii iyo ficilkii mudaaric waxaa la kala dhex gelshay laa naafiya an taqula inaad tidhaahdo idan laa yakiiba sacyuka wuxuu ku yidhi saajtahid waan ku dadaalaa fii durusi waxaad leedahay idan haddaad ku dadaasho laa yakiiba ma hoogayo sacyuka dadaalkaagu dadaalkaagu ma kasaarayo ma kasaarayo ilaahay kaa kasaarin ma idan xarfu jawaabi wajazaaءi wanصb mabniyn calى sukun la maxal lah min اlcraab laa naafiyatu mabniyn calى sukun la maxal lah min اlcraab yakiiba ficil mudaaric mansuub bidan wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih sacyu faacilu yakiiba marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih sacyu mudaaf alkaafu mudaaf ilayh mabniyn calى fatxi fi maxali jari ow taqul waxay leedahay idan wallaahi laa yadhaba amalu camaluka dayacan idan wallaahi ilaahan ku dhaartee laa yadhaba tegi ma camaluka dadaalkaagii wey camalku waa shaqadii uu qabto dadaalka ahaa dayacan xaal uu yahay kii dayacan ma tegayo maxaa leedahay idan xarfu jawaabi wajazaan wanasbin wallaahi alwaw xarfu qasamin wajarin allaahi muqsamu bihi majruuru biwaawi اqasami wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bficlin maxduufin wujuba taqdiiruhu uqsimuu wallaahi وجملة القسم وجملة القسم لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين العام والمعمول لا حرف النفي يذهب فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره عمل فاعل يذهب مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره عم... عملك عمل مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر ضياعا حال من عمل camalkaad ka xaalaynayn waa xaalo saaxiibxaalkiina waa camal xaalu min alcamali mansuub wa calaamatu naصbihi fadxaة ظaahiraة fii akhirihi wallahu subxaanaه wa taعala aعlam wslى اllah وsلم وbaarak calى nabiyina mxamed